بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين النوع الثاني وثلاثون معرفة غريب الحديث xadiidka kelimadiisa gariibka ah yuu u baab yahay in la ogaado baabkan waxa weyaan sida musanif uu sheegi doono waa baab muhim ah liannahu wuxuu muhim ku yahay inaad xadiidkii macnihiisi garata waxay kaaga xiran tahay inaad mufradaadkiisa garata haddii kalima waaxida ama lafda waaxida min alfaadi alxadiid khafiya macnaha calayka maa yumkin an tufasira alxadiid walaa an tacmala bihi marka ahmiyadeeda waxaa la yihahdaa alihtimaam bilalfaadi muqadamun cala alihtimaami bilmacaani فإن المعاني تتوقف على الألفاظ أو على معرفة الألفاظ marka نqطadaas waa نqطada مhمka ah النqطة الثانية أحياanا <coughs> تkun الغراabة في التrkيب la في اللفظ waxaa laga yaabaa kelimadan sideeda waa utaqaana tanna sideeda waa istaqaana lakin markii laisu geeyey waxa loola jeeda garaweysa ayadna marxado labaad waay waxa weeyaan tafsiir lafda gariiba ma aha laakin jumladii yaan isqabanayn ama saktigaa ku jira ama waxbaa imaan karo ayadana waxaa la yihahdaa tarkiibkii qaraabo ku timid wa kadib baa macnaha loo gudbaya marka waxaad ahamiyadeeda garanaysaa labadaas marxalo in la ogaado waa muhim annuqta athaaniya oo muhimka ah algaraaba nisbiya nisbiya markaan leenahay waxa weeyaan dadkii oo nabiga alayh salaatu salaam waqtigiisa joogay ama taabiciinta ama ajyaalkii ku xigtay lafdi inuu gariib ku noqdaah waa naadir lianna haa ulaai kaanuu hum ahlu ahla luga macaanideedii tafaasiirkeedii ashcaarteedii caadaadkoodii dhaqankay wada yaqaanaan marka qalla an yushkila calayhim lafda min alalfaad kulla qarnin oo dib loo sii dhaco waxaa la noqonayaa dadkiina yabtaciduuna can illugati wa manaabiciha qaraabadii baa badanayso walidaalika musanifku wuxuu sheegi doono oo kutubta qariibka laga adlifay oo darajaadka dheer qaadatay kullu waaxid yukamil aladii bacdahu waxay ka timid wax kale ma aha dadkii baa luqadii kasii fogaanayo qaraa'ibti waa badnaanaysaa markaas ilaa daraja annagana nala soo gaaro markii la fiiriyo luga alcarabiya bimushtaqaatiha wa tasriifaatiha markii la fiiriyo intaan ka naqaano luga lugada carabiga waaxid bilmia ma dhamo marka waxaad dareemi kartaa inteebaa lafdi qariibna soo mari karto tasawurkaas marka hayso <clears throat> nuqda alula waxaa weeyaan الاهتimaam bاlalfaadi mqadam calى الاهtimaami bاlmacaani الtaraakiib mqadam calى fahmi اlmacaani markaa kadib uu macna xadiid imaanaya waa nuqdada koobaad nuqdada labaad algaraabaة alati taqacu fi lmatnuun umuur nisbiya waxaa laga yaabaa wax adiga gariib aan kula ahayn aniga gariib inay ila noqoto wax ahlu hada alcasri gariib ku ah waxaa laga yaabaa casrigii ka horeey inaysan gariib ku noqonin marka sideedana waxa weeyaan umada maadaama luga alcarabiya ay kasii fogaanayso kumaba sii jirta bacda alisticmaar guyibat illuga aslan waxay noqotay had jumla oo min ajli tawsiil alalfaad wixii kale wixii o dhan waxaa la isticmaalayaa kalimaad ajnabi ah luga alcarabiya waxay noqotay tarkiibaat oo labada lafdigo ajnabiga loo isticmaalo sababta waxa weeyaan kulamaa taأharat اlأuma kana dalika taأhur calى xisaabi lugatiha wa kulamaa taqadamat اlأuma kana dalika ayda ihraءa lilugatiha walidalika fi luga اingiliiziya maadaama dadkoodi ay yihiin dad oo mubdiciin ah mukhtariciin ah wixii ayga soo saareen maeg u bixiyeen adig ku qasbantahay inaad la qaadata telefisyon telefisyon waa radio radio waa telefoon telefoon waa wahaakada kullu dalika calaa xisaabi lugatika lianna almagluub daa'ima kama qaala bnu khaldun mutaafir bilgaalib ninka hadiiba laga laga awood badan yahay midka ka awood badan oo raaca ummadda islaamka maanta wax haysta sidaas weya baynamaa luga ingiliiziya waa luga faqiira bimushtaqaatiha wa kalimaatiha yani waxaad arkay hadda carabiga qofka markii la mukhaaabay inuu mufrad mudakar yahay imraa oo mukhaataba inay tahay laba inay yihiin inaysa inay rag yihiin inay dumar yihiin anta anti antuma antum lakin luga ingiliiziya bilkhiaabi u la laa farqa bayna almudakari walmuanasi waljamci wa kuluhu haakada waa luga faqiira la ogyahay waa laisku waafaqsan yahay haddii luga ahaa laa luga alfaransiya aktaru hanaa min aluga alingiliiziya laakin waa laga awood badiyey min xayt alquwa marka sidaasay noqotay maanta marka waxay tahay luqada in lagu dadaalo barashadeeda juz min addiin waay imaam shaafici fi risaalatihi o fi kitaabi risaala wuxuu uri dadka waxaa waajib ku ah inay lugada carabiga ay bartaan sidii axkaamu salaad inay bartaan ay waajib tahay waajib u tahay wax ka weyn miyaa jira hadalkaas fiiri ilaahay wuxuu ku amaanay qur-aankan bilisaanin carabiyin mubiin wakadalika anzalnaahu xukma carabiya carabi weeyaan marka in lugadii la bartaa juz min addiin wa liannaha wasiila ila fahmi اdiin marka calى hada اlmunطalq ninka ida ida اxtasaba اlأjra wajahada min ixyaai hadihi اluga fainahu muhaab fi ficlihi wa fi qasdihi biidn اllahi tacaala ayb min hada اlmunطalq marka tasawurkaas adigoo haysatid caalamka waxa weeyaan nin kastaba thaqaafadiisa lacaguu ku bixiyaa waxaad arkeysaa hadirtaan dhulkan aada joogtid imise macaahid ayaa ka fura duwalka daciifada ah waxaa weyaan waxaa lagu daqdiyaa wasaarat atacliim alfaransi cishriin milyuun ay dowladaan siinay muqaabil an tajcala lugataha min dimni muqararaatiha qofka luqadiisa haddaad baratidna waxaad ku ta-ahuray caadaadkiisa dhaqankiisa tawajuhaadkiisa o dhan iyaad ku tawajuhaysa meesha waxaa weyaan isticmaar ixtilaal baa jiro tadaafucul walidalika limaada oo man tashabaha biqowmi fahum minhum loo yiri liannahu ninkaas haddii daahirka u qoladan kala mid calى اmaخbr sideedaba atamayuz muslimka biduni ina dadkina la tacaamushid maca tamayuzni diin waay waxyaalo badan baa waa abjadiyaadka yaa inaga khalda marka waxaad ogaataa tadaafuc اxadaaraat inay jirto oo tamsi adiga in lagugu sameeya rabo luqadaada markii adiga luqa ingiliiziya waa waa lawey nin mutaxadir abaa tahay nin wax oo infitaaxi calى اlaakhariin tatacalamu luqatahum walaysa hada sharطa low kaana lana dawla waxaan samayn lahayn dad yaroo mutakhasisiin ay yatacalamuuna yatakhasuun fi lugaati اlqowm wahum yakfunana wاlbaqiya tatacalam culuumaha bilugatiha shay طabiici a lakin an tafrid calى اljamiiع min الsana اlاbtidaaئiya ilى الthanawiya an tdrusa aw an yadrusuu hadihi lugaat hada laysa min الdiin wala min alcaqli fi shay culumta iyo lugada labay kala yihiin jarmal haddaa tagtid luga almaani haddaad ahayn waxaad ka kuhadis wax kula hadlayo lama arkay faransiiska saasuu ula dagaalama ingiriiska annagana waxaanu aragnaa ninka xoogaa ingiriis hadduu barto yani khalaas waxaa la yihahdaa ingiriisina ku kufaantan talyaanina kucaytan carabina kutugs nasal اllah salaam xataa xikaayatu hadi alkalima xataa laa ولكن نحكيها حتى نثير حماستكم حتى تنتفعوا نحو اللغة العربية كلام هذا طويل جدا waxaa ceeb ah in ilaahay luqadaas oo oo nebi kasta waxaa la sii mucjizo oo qowmkiisa waxay ay qadariyaan kamid ah maadaama nebi maxamed laga soo dhexbiyay qowm min alcarab kaanuu yatafaakaruuna biاlluga wa wayucadimuuna annaasa min khilaaliha yaa ilaahay subxaanaه watacaala u doortay in kitaabkiisa uu qur-aanka kusoo dejiyo luga alcarabiya وأn yتxadى الcرب الذيna hm أهل الفصاحة والبلاغة وأn يskitهم جaميعا qul fa'tuu bisuurati min milihi in kuntum saadiqiin aa lagu yaa lagu yiri laa ya'tuuna bimilihi walaw kaana bacduhum لبعضi ظahيrا wlw jacalnaahu qur'aana acjamiya laqaaluu lowlaa fusilat aayaatuhu acjamiyu carabi haddee qur'aankan carabi waxana lagu deji lahay sida la raba looma fahminay lakin min abyan اlugaati waafsaxihaa waacdamihaa waakarihaa ishtiqaaqan yaa qur'aanka lagu soo dejiye wamaca dalika fi lquruun اlmutaأkhira lam yuqadiruu waxaan aada ula yaabay ibnu qutayba adinawari saaxib kitaab garib اxadiid markuu umam soo qaatay reer oroba markaasuu leey yuqaalu ana cindahum shahr yuqaalu lahu shahri maris weligiis ma maqlin shahri maris walaa october walaa fulan fulan kaana maata wahuwa muctazun bilugatihi wa diinihi hakada caashat اluma wanaxnu laa nacrifu shuhuurana walaa caadaatina walaa diinana wainamaa nanduru ilى anfusina bicuyuuni gayrina hadihi bاkhtisaar shadيid ayb whuw cibaaraة cama waqaca fi mutuun اأxaadiiثi min alalfaad اlgaamidaة اlbaciidaة min alfahmi liqilat isticmaaliha marka kuu soo dhaweynaa musanifku wuxuu ku yihi wahuwa cibaaraة ka hadlid weeyaan camaa waqaca waxa dhacay fi mutuun اaxaadiiثi marka garaabada asaaniid ma soo gasho sax waa ism gariib oon lagu dhawaaqi karinaa jiro lakin gariib lama yihahdo لأn alasmaa tuxfad kama hiya ninkaan sida loo bixiy jucaala hadii loo bixiy jucaala magaleeda qariib iyo qariib la-aan kala ma laha laakin mutuun axaadiid min alalfaad algaamida alfaada qarsoon albaciidati min alfahm leesh liqalati isticmaali kelimada qaraabada waxay ugu timaadaa laysa liannaha laysat min alluga alcarabiya laakin liqilati dawaaraaniha cala alsinati اnnaas kelimada mahma kaanat gariiba hadii la isticmaalo takun min jumlati alkalimaat almashhuura inama algaraaba taأti can bucdi الnaasi can istikdaami hadihi اlkalima marka waxay u baahnaanaysaa in dadkii loo fasiray u baahnaanay nabigu waxa weyaan alayhi الsalaatu wasalaam afsaxu man naطqa bالdar kalaamkiisa haabitka lafdan minhu gariibka waa ku yaryahay sidaad aragteen hadda qur-aanka bal waktiguu soo degay waa waktigii hadeertaan ay jaahilid imra-ilqays iyo luqadooda lagu hadlay qoladaas haddaad akrisid kutubtoodii iyo waxay qoreen wax laga fahmayo ma laha alqur'aan aladi nazla fi dalika alwaqti min asuhulati bimakan waa aragtay markaad akrisid sidu ilahi walaqad yasarna alqur'aan lidikr fahal min mudakir bimacnaa lafdan wa macnan intaba waa soo waadagelaysa luqatuhu nabiga alayh الsalaatu wasalaam sidaas calaa sabiil mithaal nin cubayd ibni cumayr la yihaahdo iyo cabdullahi ibni cumar oo la fadhiyo yuu iri almunaafiqu kashaati bayna rabadayn ou yiri nabiga hadalkiisa asoo ka xadiid saxiixa u ibnu cumar oo saxaabi waxuu ri bayna kanamayn dhe bu markaasuu rabadayn o kanamayn sawa maxaa iigu celinay bu low low anii lam asmac الnabiya anahu qaala bayna kanamayn lama radadtu calayka fiiri nabiga muxuu isticmaalay bayna kanamayn baynama taabici hada istakdamahu ish bayna rabadayn fi axad yacrif rabadayn shuf الغراabة min ayna jaءat min الruwaat لأn hada الraawi qad yfhm الxadيiث min الصحaabi ثuma yucabir canhu balfaadihi alati yaraaha wahiy jazla وqawiya أحyaana lakinaha bacيida can الاsticmaal alغaraabة min madaakiliha ilى الxadiiثi meelahaas oo kale ya yaa kamid ayib markaasuu musanif wuxuu ri haadaa fanun weeyaan yaqbuxu jahluhu jahligiisana ou xumaado biahli lxadiid dadka ahluxadiidka inay jaahil ka noqdaan aada u xun tahay buuri khaasatan uma biahli lcilmi caamatan ayib leesh ahlulxadiid walaysa walam yaqul ahli tafsiir lianna qur-aanka waa ku yaryihin kalimaad gariib ah mida kale waa lafdigiisa mutawaatir waa cid kaloo wax kusoo dari karta ma laha waxaa weyaan hal maalin haddaad alfaada gariibka a daftar ku qoratid qur-aan kusoo aroorta oo tafsiirkeeda cadiis maalin kale wax dheeraad ah, ugmaba imaanayaanba baynama alxadiid bialfaadihi wa masaaniidihi wa sixaaxihi nin gaari kara ma marka waa inaad cinaaya siisaa alfaad alwaarida fi hadihi aljawaamic min xaytu atatabuc inaad ku ogaataa weyaan marka ahlulxadiid wuxuu ukhasisay liana algaraaba alati lahaa taahiir fi fahmi axkaami sharciya taqac fi laxaadiid wabitaali waxa weyaan ninka ahlulxadiidka inuu ku gafaaho aad bay uqaab daran tahay liannahu macnihii dhamaa isbedelay haddaad kelimadii calaa gayri macnaha ufahamtid meel kale wax isu bedelaya والkhawض fiihi laysa bاlhayini والkhawض fiihi in asiga la dabaasho la dhex galo oo aad tiraahdo kelimo kastoo gariib fi lxadiidi ana caalimu biha laysa bilhayini wax sahlan ma ah wاlkhaa'idu fiihi ninka dhexgalayana xaqiiqu bitaxari inuu macnaha digtoonaasha qaato waxa wey waa ku haboon yahay jadiirun xaqiiqun taas jadiirun bitawaqi inuu aada u digtoonaadana waa loo baahan yahay leesh liannaka idaa aqdamta calى tafsiiri kalima min kalimaati الrasuul calى gayri macnaaha kaanaka aqdamta calى taxriif اlxadiid kulihi liannu sidaan hore usoo sheegnay almacaani tatawaqaf calى fahmi alalfaad alfaadii haddii marka sid sidii ahayn aada u sheegtid wixii waa isbedelaya sidaas awgeed baa waxa weyaan inaad rogrogtid baa loo baahan yahay walidalika musanifka xataa yadcama qowlahu bima naqalahu can salaf uu kuu sheegaya waxa ruwina can lmaymuni waxaa noogala wariyay qaala inuu i su-ila axmed bnu xambalin can xarfinaa la weydiiyey min gariib اlxadiid kelima waa xarfi saas faqaala waxau ihi saluu asxaab algariib dadka gariibka ku takasusi weydiiya fainii akrahu waxaa nacaya an atakalama inaan ku hadlo fii qowli rasuuli اllahi bidani mala inaan ugala hadlo fa akhtia aan gafo say ila tahay inaan xadiidka kelimada aan u tarjumo si ana ila tahay oo markaas sidiina ay noqon weyso oo aan ku gafo aan ka cabsanayaay dadka hawshaan shaqada kule weydiiya bu wa kalaam aada gariib oo aada u qiimo badan wa fa inii akrahu waxaa nacaya an atakalama inaan hadlo fii qowli rasuuli llahi nabiga hadalkiisa bidani mala say ila tahay aan uga hadlo oo fa akhtia aan gafo saasaan ka cabsanayaa dad kala weydiye macnaha waxaa weyaan ataxari walاxtiyaad qabla tafsir lilkalima wa balaganaa can taariikhi moxamed bni cabdilmalik qaala xadahanaa abu qilaaba can cabdilmalik eh, bni muxamed cabdulmalik bni muxamed qaala qultu lilasmaci cabdilmalik bni qurayb aaba asmaci la yihahdo kan ma qariib qariibkiisa waa umalayna asmaci waxa weya nin lugawi lawada yaqaano yaa abaa saciid maa macnaa qawli rasuuli illahi sala allau alayh wasalam aljaaru axaqu bisaqabihi maxaa loola jeedaa shufca la yihahdo fi baab lfiqi ku jiro shariicada maxaasinteeday kamid tahay nin baa adiga kula deganaay oo aada saaxib tihiin ood istaqaaneen gurigan yaad hal boosaa isla jarateen marka adig dhinacaad ka degantaas dhinac ka degan yahay ninkii hadduu meeshi ka baxo waaxid shiriir uu soo galo ka gato weligaaba dhibaad aan kaa dhammaanayna kula xariirsanay alaysa kadalik shariicada marka waxay ku saamaxday ninkaa ina iska bixisa oo tiraa inay ila dirisid ma ogoli lacagtii aada gurigaan ku gadato waa kana qaado marka culammadu waxay isku khilaafeen shufcada hal guri hadday tahay oo hal daar ah inka khilaafka ma joogo laakin ashufca biljiiraan ama biljaar ma banaan tahay ma samey mathalan gurigaada wuu ku go-an yahay ninkii kula diriska ahay baa iska gaday ninkaas kale ma ka shufcaysan kartaa mase shufcada waxay ku xeelan tahay ninka xaydaabkaada ku jiro tatadarar bihi yay ku xeelan tahay laba qowl oo lagu yaqaano xadiid jaabir waxaa la yihahdaa awalkiisana yuhbitu shufcata fi kuli ma yuqsam lam yuqsam aakirkiisana waxa weyaan yuhbitu fi ljiwaar faida waqacat اlxuduud wasurifat اطruq falaa shufcat falaa shufcata macnaha haddii labadii guri ay ariiq isla leeyihiin shufcada inay banaan tahay aakirkiisa tusina hada kalaam طawiil jida wanaxnu lasnaa fi baab اlfiqhi xaaliya marka xadiidkii kusoo oror waxaa kamid a aljaaru axaqu bisaqabihi isaga ugu xaqsan midka ku dhegan saqab waa jaarka oo mulaasiqa ah fa wuxuu ri asmaci ana laa ufasiru xadiida rasuuli llahi sal allau alayh wasalam yani hadalkaa nebiga kuma dhiiranayi laakin waxau yihi walaakina alcaraba tajcumu waxay sheegaysaa ana saqaba laziiq lasiiq laziiq isku mid carabtu waxay tiraahdaa buri saqab waxa oo isku dhegan oo yani diriska ah ayay tiraahdaa marka haddii sidaas carabta ay tiri oo nebiga ula jeedan ahlan wasahlan haddii nebiga macno kale ula jeedan ana laa atajaasar calayh yani waa imaam tantahi ilayhi luga lawada yaqaano aalaaf mualafaat min alfaadihim waxay fidisan yahay maca dalika taqaacasa uma ina gayra waaxidi min alculamaai sanafuu fi dalika faaxsanuu nuqta ahaan waxaad u qaadataa waxaa la yihahda ashayu ida kaana fi bidaayatihi yadharu shayئa fa shayئa uma yaktamil awal man alafa fi lgariib safaxaad yar liamrayn liannahu awala fi bidaayati shay waxaa weyaan yaraanu ku bilowda uma yaktamil ثaaniya ana hada اlimaam fi waqti الtaabiciin ee ta'liifki bilaabay alkalimaat alati fii nadari hiya gariiba macduuda jiddan wax yar oo kooban waa inta kale waaba kalimaad caadiyo lugadoodiiba kamid tahay marka sidaasaa keenay nin kastaba ninka ka dambeey marka ha umalaynin haadihi lkasra inay taqsiir lilmutaqadim ay tahay oo asiga ka gaabiyey macnaheedi saas ma ah laakin mutaqadimka fii nadari lam yakun hadihi lkalimaat alati tactabiruha anta inay gariib tahay asig mabuu arkin farqigaasa udhexey marka sida musanifka ada wuu sardina fiiri ayb waruwina can alxaakim abi cabdillahi alxaafid qaala awalu man sanafa algariiba fi lislaami annadru bnu shumay ninkaasa ugu horeeyey gariib alxadiid ninkiisa oo oo wax ka qoray wa minhum man khaalafahu faqaala awalu man sanafa fiihi abu cubaydata macmar ibn lmuhana wa kitaabaahuma sagiiraani waraqaat waay ah. abu cubayda macmar bn musana waxaad meel ku qorataa huwa aladi yactamidu calayhi lbukhaari ictimaadan kuliyan bukhaari markuu taraajimseeda aayaad qur-aana buu soo dilishana aayaadkaas macaanideedi alfaadeedi wada fasila kuluha maakuud min abi cubayda وصنف بعد ذلك أبو عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور قاسم بن سلام فجمع وأجاد في عهد إمام أحمد بن حنبل markii uu imaamka arkay أحmed بن حنبل أعجب بhذا الكتاab واstقصى فوقع من أهل العلم بموقع جليل kitaabkiisi dadka aad bay ay u aqbaleen raali ugu noqdeen وصاaر qدوة في hذا الشأن nin lagu daydabou noqday asiga dhan uma tatabaca alqutaybiyu maa faata abaa cubaydin fawadaca fiihi kitaabahu lmashhuur labada kitaab madbuuc a maxamed ibnu qutayba kitaabkiisa waxa weeyaan waxaa la yihahda ajaada fi ashyaa wa qasara fi ashyaa ayb uma tatabaca abu sulayman alkhaaabi maa faatahuma fawadaca fi dalik kitaabahu اlmashhuur saaxibu macaalim sunan asna waa alifay waana maطbuuc kitaabkiisa fahadihi اlkutub الhalaaثaةu umahaat اlkutub اlmualafa fi dalika yani waxaa weyaan kutubta la ictimaado waay ayb wa waraa'aha majaamiicu ayaa ku jirta buuri tashtamilu min dalika calى zawaaid wa fawaa'id kahiira ayaga waxaa kasii dambeeyay kutub jawaamic ah oo oo shamlisanayso calaa zawaaji wafawaaid kahiira cala alkutub asaabiqa markii hore ayaga umahaat lkutuba wuri ayagoo saas ay tahay bay dad gadaashood intay alifeen jawaamic fi qariib alxadiid markaasaa waxa weeyaan atow calaa zawaaid wafawaaid kahiira walaa yanbagii an yuqalada minha kutubtaas in la taqliidiye ma banaano ilaa maa kaana musanifuuhaa kuwa sanifay inay yihiin maahin aimatan ajila aima waaweyn inay yihiin mooye ma kulu man fasara alxadiid anaka taakudu tafsiirahu abada ila ida kaana caaliman caarifa biاlaxaadiidi wa macnaahu asla ayb wa aqwى maa yuctamadu calayhi keli ah waxaa weeyaan oo muhim hadda ka horna waan idin sheegay ka tulaab markaa tihiin markii kelima gariiba xadiidka ay ku dhacdo ay ku dhex timaado oo tafsiir aada u raadisid almacaajim allugawiya maca annaha mukhtasa bilmawduuc laakinaha laysat eh, muxadada kayf waxaa laga yaabaa lisaan اlcarab taaj اlcuruus waa qaamuus اlmuxiit aada kelimadii ka fiirinay kelimada waxaa laga yaabaa tafsiirkeeda bishtiqaaqaatiha laba saxa inay qaadato معاني axyaana bayna macaani kalimaat hadihi atadaad kelimo waxaad macno ay tusisaa gar ayadi bishtiqaaqeeda calaa didi bimacna ay tusinay haddaad tiraahdo aniga tafsiirka xadiidka kelimadan qaamuuska anaan kasoo bixinaya ma aladi yuxadidu laka المعنى almuraad lihadi lkalima fi lxadiid min hadihi almacaani alcishriin marka waxaa ka haboon markii aada kitaab xadiid lafda gariib aada fasiraysid kutub اlgharaaib almualafa fi lxadiid inaad ka raadisa liannahu haaulaai xadiidkan kelimadan macnaheeda calaa dawri hada alxadiid oo kuu sheegaya laysa calaa macnaha kakul lakin almuraad bi hadi اlkalima alwaaqica fi hada alxadiid maxay ula jeedaan saasuu ku leeyahay miisada kutubta ay leedahay taasu haddii la waayo kutubu shuruuxa ka horeyso lianna alimaam in kaana yashrax inamaa yashrax wayubayin macnaa hadi lkalima calaa dawi macnaha fi lxadiid laa calaa macnaha fi ish fi mutlaq luga nuqtadaasna waxa weyaan waa muhim dadaa waxay u marayaan an an tanqul macna alkalima min almacaajim anaha inay tahay eh, maxaan ku irahda tamayuz oo qofkii maahir ku yahay ma ah laa ba'sa markaad macnihii aada ogaatid macaajimtii tastanis biha maa fi ay mushkila laakin dad badanaa la arkay anahum yaakuduuna macaani lkalimaat fi lxadiid min almacaajim wayufasiruunaha bigayri lmacna almuraad fi lxadiid wahada akhtar maa yakun wa aqwa ma yuctamadu calayh fi tafsiri gariib اlxadiid an yudfara in lagu guulaysto weeyaan مfsرا xaal uu yahay غريibkaas kii la fasira في bعضi رiواaيaaت الحdيث oo kale kelima غريib ah hadaad heshi oo matnigan ku jirto خرج الألفاظ الأخرى والطرق والشhواahد kelimadii inta غريib ku timaday تأتي في الرواية الثانية بكلمة أبسط وأوضح waxaad ogaanaysaa أن المراad بhذه الكلمة الغريبة في هذا الطريق hiy alkalima macnaha hiy alkalima athaniya alwaarida fi lxadiid athani hada huwa khayru ma yufasar bihi alqur'an alqur'an wakadalika alxadiidu bilxadiid naxu ma ruwiya fi xadiidi ibni sayaad ana nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala lahu qad khaba'tu laka khabi'an fama huwa qaala duk ibnu sayaad nin saaxira buu ah oo nabiga waktigiisa joogo oo sheeganay inuu qeybka wax ka og yahay marka hadalkiisa intashara nebigu wuxuu rabay an yadaca lahu xaddan maalin buu usoo dhuudhuuntay isagoo meel jiifo oo hadlay ooyadiisaa tiri muxamed ay ku tiri macnaha nabigaa kuu yimid markaasuu cararay ma rabi nebiga inuu kula kulmo asiga xataa laa yaftadix xataa qaala cumar bn khadaab ibnu sayaad ninkan inuu yahay waan ka cabsanayaa buuri markaasuu uri yaa rasuul allahi dacnii aqtulhu qaala in yakunhu falan tusallat caleyh wailaa yakunhu falaa khayra laka fii qatlih al hadduu yahayna ma dili karti liannahu ilaahay baa u yaab yaa xukumay inuu wakti dheer noolaan doono hadduusan ahayna qof kalaad dishay noqonaysaa laa faaidata laka fii qatli iska dhaafal marka mima jaraa baynahu bayna nabiy sal lla alay wasalam hada lmawduuc nabiga maalin ula kulmay markaas wax baan aqaanaa baa tiriye qalbigeyga wax baan kugu qabtay waxaan kugu qabtay sheegaa la yihi waa akhtar maa yakun moogta qeyb baan ogahay markaa tiraahdi waxa aniga hadda aan ku fikirsanahay sheegaa la yihi qad khaba'tu laka qabihan fama hu qaala dukbur undur yani nebiga wuxuu qalbigiisa ugeli yawma taأti الsamaau bidukaanin mubiin marka kuhaantia wax u sheegtay wixiina uma dhamaystirin duk buu keen dukaan meeshuu ka dhiilay o duk yiri fiiri waa soo dhaweyso ma markaasaa la aksa falan tacduwa qadraka inaad inaad kaahin tahay oo saaxir tahay kama badneedaa lagu yiri waa kuu dhamaatay meeshaas imtixaanka ugu dhacay marka wuxuu ri fahaada hada khafiyun macnaahu aw khafiya macnaahu acdal macnaha waa qarsoomay macnihiisa وأعضل يعني معdل نqd معdل waxaa la yihahda kelimada aan la fahmaynin وfsرw qومnaa waxay ku fasireen بma laa يصح dadaa degdegeen dukan fasirina inti waxaan ansiaynay ku fasireen وفي مacriفaةi clوم الحadيث لحاakم waxaa ku sugnaay inay qaar yihahdeen inahu الdk way بmaعnى الزk ama zk lagala jeedo اladي huwa الجimاع qolaa waxay yihahdeen adkdaas waxa weyaan jimaac oo ninkii waaba sheegay markaasuu yihi ibnu salax wahada takhliiqun faaxish bu waxa waa isku darid oo qaab daran yuqiidu alcaalima walmumina yani nebiga baciid jiddan inuu waxyaalahaas qalbigiisa ugu qabto dadkana ku imtixaano ninka muminka waa kacaroona buuri shuf hakada alcilm daa'ima iska soo guuri wixi ma aha maqaama man tatakalam inaad ogaatid waay marka low kana waxid saaqط min الnaas qad qaalahu mumkin taqul lakin hada kalaam sadra min الnabi sal alيه wasalam wa anaka laa budda an takhtaar lahu min almacaani ma yaliiqu bimaqaami الnubuwa laakin duk waa jimaac inaad tirahdo waxa aada u qaab daran markaasuu ri wainamaa macna اxadiiث ana الnabiy sal اlه alيه wasalama qaala lahu qad admartu laka damiira fama huwa faqaala adduk bdami daal yani dukaan wاduk huwa dukaan fi lugati id hiya bacdu riwaayat اxadiiثi ma nasuhu yani ma warada fi riwaaya ukra mufasara uma qaala rasuul lahi sal اlه alيه wasalam inii khabأtu laka khabiئa wakhabأa lahu ywma taأti الsamaء bdukaanin mubiin fiiri markaa riwaayad kalaa saas kusoo arorta laa majaala marka in adiga ijtihaadaad aada timaadid warta inaad raadisa hal hadihi lafda waradat can الnabi sal l sl tafsir aakar inaad weydiisid wa faqaala bnu sayaad huwa duk uu yiri faqaala rasuul lahi sal اlahu alيه wasalam iksa buu ri falan tacduwa qadraka yani alkas waxa weyaan annaqs wاdacf ha kugu dhacano falan tacduwa qadraka inaad kaahin tahay maka gudubsani wa hada haabit صaxiixu kharajahu tirmidi wagayruhu fiiri markaan riwaayadaas oo sidaas ufasirtay tirmidiya wari faadraka ibnu sayaad min dalika hadihi اkalima faxasb calى caadaة اlkuhani fi اktiطaafi bacd الshay kelimadii waa wada sheegi waay lakin qaar kamid ah yu ay kahaanti usoo tuurtay fi اktiطaafi bacdi shay min الshayaaطin min gayri wuquuci calى tamaami اlbayaan sidii laga rabay asigoo aanan ku dhicin walihada qaala lahu nebigu waxau ri iksa falan tacduwa qadraka ay falaa maziida laka calaa qadri idraaki lkuhaani waxa weeyaan jinniga iyo kuhaanka ilaahay wuxuu sheegay inay maqaacid samaysanayaan oo yastariquuna samca min almalaa'ikati fi samaa'i اdunya xiinamaa yatawazacuuna fi lwaajibaat wax bay kasoo maqlayaan xaba waaxida sidqa wayakdibuuna fiiha mi-ata kidba waxbaa marka ka jiro oo wax bay soo maqlayaan marka shuhub iyo waxaa lagu soo diraya waxyaalo badan wainaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaba rasada ayb almuhim waxa weyaan fanigan waa muhim laakiin kutub badana laga alifay waxa weyaan ninka ardayga intaasoo kutub ama soo wada gadan karo qaarkeed xataa ariiqada loo alifay ariiqa oo waxa weyaan laysat mabniya calaa ariiqa mucayana kayfa matafaqa loo wari laakin hal kitaab un baad qaadanaysa annihaaya fi gariib اlxadiid libn اlathir waa kitaab hadda waxaan ku arkay maطbacda duur الnashr hal mujalado weyn yaa laga sameeyey lakin fi asli khams mujaladaat wa waxa weeyaan bacda hada اkitaab ibn waxaa waay sita miya wa sita iyuu dhintay taqriiban bacda dalika alkitaab lam yuxtaj ilaa ilaa gayrihi ariiqat tartiib ala xurufi cala alqawaamiisuu ku tartiibiyey wastaqsaa jamiica man taqadamahu wajamaca wazaada calayhim walidalika samaahu annihaaya fi gariib alxadiidi walaahar xataa aqwaali saxaaba wixii gariib ku soo arooray marka ardayga sidaan oo kale min kuli kutub kitaabkaas oo kale cumdada inuu ka gato waa uga filan tahay kitaab kalo asiga wax yar ka horeeya jiro zamaqshari alfaaq fi gariib alxadiid la yihaahdo zamaqshari lugawi mutamakin waay laakin cindahu baliyat alictizaal wayastakdimu lugatahu fi bathi bidcatihi marka maadaama wax badan usuushi qofka ardayga usan kala garanayni ibn lahir oo kale inuu qaato waana ka fiican yahay waana aslam minhu caqiidatan wa axsanu minhu tartiiban marka kitaabkaas usiikum inaad garataan waa muhim jiddan ayb النوع الثالث وثلاثون معرفة المسلسل من الحديث markaasuu ri التسلسل من نعوت الأسانيد هو عبارة عن تتابع رجال الإسناad وتوارد فيه waaxida bacda waaxidi calaa sifatin aw xaalatin waaxida tasalsul waxaa la yidhaahdaa fi luga tasalsala shay bimacnaa itasala bacduhu bibacdi tasalsul taasaa la yihahda haddaad birtaan isku xerxertid waaa le tasalsal alxadiid yaa leeyahy haddaad gacanta iswada qabsataan waxaa way haaulaai mutasalsiluun ala leeyahay kulligood waa ishaysta ayib marka tacriifkiisana musanifkaaba kuu sheegay tasalsul maxaa la yihahda atasalsul min nucuut اlasaniid asaniidka sifaadkeeday kamid tahay ayib walmutuun naftigeeda waa ku jirtaa wa huwa cibaaratun عن can tataabuci rijaal isnaadi isnaadka rijaalkiisoo israaco iyo wa tawaaridihim fiihi waaxida bacda waaxid calaa sifatin isku raaca aw calaa xaalatin waaxida isku raaca in isku raacan haddaa tiraahdi atasalsul takaruru sifatin aw xaalatin mucayana haddaa tirahdo tacriif waa takarur wixii oo soo laablaab hadda mathalan sifaat ruwaad ida kaanat asmaahum kul muxamadiina waxaa leed mutasalsil bilmuxamadiin waa sifa xadathanii muxamed fula xadathanii muxamed xadathanii xadathanii muxamed bn cabd illaahi haddaad gaadhsiisid tasalsul bisifaat weyaan ama xaalo ninkii maala xadahanaa wahu mutajicun aw xadahanaa bilxadiidi bacda alcasri ywma aljumca waa xaala mucayana wa sida hadda uu amhilo badan kugu sheegi doono ama u ishaari doono marka tasalsul maxaa loo keenay meeshaan tasalsul waxaa loo keenay laba shay baa la yihahdaa awalan aliqtidaa binabiy sal alla alayh wasalam nebiga xaaladu xadiidka dadka ku wariyey xadiidkii ma ahane xaaladiyaa lasoo naqlinaya mathalan raawi oo kale yuu nebiga marka u tegay baa xadiid intuu weydiinay bau timir sii marka tazaamana aklu tamri maca taxdiid الnabiy sal اla alayه waslm bxadiid ninkii taabiciga ama saxaabiga waxau le xadiidkan laa uxadiثu bihi axada ila ida adcamtu tamra hada maada yadulu aywa nebiga wuxuu maalinkaas sameeyey aan rabaa xataa ibnu cumar waxaad ogtihiin markuu xaj ka soo aaday meeshuu nebiga degi jiray buu degi jiray baynamaa haadihi kulaha umuur dunyawiya caadiya iska wa wa kaana yaqdii xaajatahu fi lamaakin alati kaana yadunu nabiyu sal la alay wasalam qadaa xaajatahu fiiha ila hadihi daraja marka macnaha wixii ninkii nebiga ugu dayday fi lumuuri in wixii kale uu ku dayac ma maad filanaysaa maya wa jawaabti sidaas wey mathala nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu jeclaa jiray min alaxmi alkatif addabaa bocorkana oo nabigu uu raacraaci jiray ninaa waxaan dan kale laakin maadaama nebiga uu jeclaan jiray oo cuni jiray anigana waa cunaya nebiga inuu cuni jiro u jeclaaday hada mazid min maxabati nabiy sal اla alay wasalam wa muxaawalati iqtidaa'ihi maca anahu laysa Eh, shayga maطluuba inay iqtidaa ay tahay mar waxaan umuur jibiliya a ah waay nebiga waa hurdi jiray waa cuni jiray wax buu jeclaan jiray wax buu nici jiray waxaasoo dhan waxa weeyaan ma aha calaa sabiil iqtidaa bihi nebiga uma usan sameyni jibiliya insaaniya wa ah, yuu u sameeyey laakiin maca dalika ninkii arrintaas ugu daydo waxa weeyaan fan yaqtadii bi fi lumuur alati facalaha sharcan min baabi awlaa marka wax aada u qiimo badan nuqdada labaad waxa weeyaan tasalsulka wuxuu tusinaya maziid min adabt oo waxaa laleeyahay ida kaana araawi qad xafida bima laa cilaaqata lahu bilxadiid faan yaxfada dalika alxadiid aladi huwa almaqsuud min baabi awlaa haddii uu ninka xifdiyey nabigaa ii sheegay xadiidkan wa waqabada calaa lixyatihi qabd lixya laysa min aljumla laakin xaaladii nabiga uu ku wariy hadduu wariyo xadiidkana min baabi awlaa xifdigiisa mutamidkan uu ku yahay saas ayaa laleeyahay marka huwa cibaaratun can tataabuci rijaal isnaadi isnaadka rijaalkiisa israaraaco iyo wa tawaarudihim inay si isku raacaan tawaarud si isku arooraan waaxida bacda waaxidin calaa sifatin ay isku raacaan aw xalaatin waaxid wayanqasimu dalika ilaa maa yakunu sifatan liriwaaya wataxamuli wax u laabanaya riwaayada raawi iyo riwaaya laga kala yihah raawi waa shaksi riwaayadina siyaaqti wa wa ilaa maa yakunu sifata liruwaati aw xaalatan lahum sifa liriwaayati wataxamuli haddii sanadkii oo dhan xadahanaa xadahanaa xadahanaa oo ku bilowdo masalan idaa rawaa xadiid bukhaari xadiidan wa ad wa istakdama lafd taxdiid wa kuli man fawqahu ilى الnabiy sal اله alيه wasalam waxaan leenahay hada xadiid musalsal bataxdiid waxa weeyaan waa sifa liriwaaya wataxamuli waxaa la yidhaha waxa uga fiican ba waxa weya noocan hada tasalsul ma yadulu calى quwat اlاtiصاal xadathanii ama samictu yuu ku tasalsulay laakin haddii nin uu yihaha xadathanii fulan wa qaala samictu fulana xadathanii fulan samictu qolaa waxay qabaan xataa hada waa tasalsulkii uu kamid yahay inkastoo alfaadi kala duwan tahay laakin muadaha waaxid wahuwa tasriix bisama waay leyihin qola waay leyihin wuxuu kamid yahay tasalsulka laakin sida sawaabka tasalsulka inay samictu wada tahay ama xadatu ay tahay ama can ay wada tahay sidaas yaa loo badanyay wa ilaa maa yakunu صifata liruwaati aw xaalatan lahum صifata liruwaati kaan yakunuu jamiica fuqahaa aw an yakunuu dimiskiyiina aw an takuna asmaahum muxamadiyiina kuwa sifa liruwaad wa aw xaalatan lahum markii ay ay ay ay ay riwaayada warinayeen xaalada ay ku sugnaayeen ama akli ha noqoto ama idijaac ha noqoto ama qira'a mucayan ha noqoto xaala la yihahda uma ina sifaatihim fi dalika wa axwaalahum aqwaala waafcaala wanaxwi dalika tanqasimu ilaa maa laa nuxsiih uma ina sifaatihim sifaat ruwaat fi dalika wa axwaalihim aqwaala waafcaala anagoo qabanayna iyo wanaxwi dalika tanqasimu waxay uqeybsantaa ilaa maa laa nuxsiih waxaan la koobi karin buuri oo hadiiba min xayث alcaqli lasii raac raaco meelay ku ekaanaysa ma laha laakiin markii camali ay tahay maxaa kasoo ansixi kara waa la ogaanaya wanawacahu alxaakimu abu cabdillahi alxaafidu ilaa tamaaniyata anwaac ninkan wuxuu iri wab la soo koobi karo xaafid alxaakimna wuxuu iri sideed nooc waa waladii dakarahu fiiha sideedaas wuxuu ka sheegayna inamaa huwa suwarun waamhilatun thamaaniya waa sideed amhilo waay oo laga yaabo haddii laysku aruuriyo xataa hal mithaal isugu imaanayso halqaacida walan xusaana lidalika fi hamaaniyati kama dakarnaahu waxaa leyihi ibnu صalax huwa ladi ma fahima kalaam alxaakim sida uu leeyahay hataa takyid walidaa ciraaqi uri ma dhihin xaakimna mornaba ma dhihin musalsalaadka o dhan sideed ay ku kooban tahay ma dhihin laakiin inahu ina lahu anwaaca marka bada yucadid fadakara bacd alanwaaci walam yazcum anaha munxasira fi hadihi thamaniya lakin ibn صلاح ya wuxuu ufahmay taqsimu lihadi anwaac anahu yuriidu bidalika xasra almusalsl calى hada walaysa kadalika ومثال ma ykun صفة للرواية والتحمل ma yتسلسل بسمعت فلانا qاla سمعت فلانا إلى آخر الإسناad waxa weyaan صفة للرواad أو يتسلسل بحdثنا aw akbaranaa ilى aakhirih wamin dalika akbaranaa wallahi fulan qaala akbaranaa wallahi fulan ilى aakhirih waa sifa liriwaayati ama lafdi akbarnay ku tasalsultay ama xadahanaa ama samictu ama waxaa raacsan sifadii maca qowl raawi wuxuu ri akbarani zuhri wallahi yani waxa weeyaan yaxlifu calaa anahu mutaأkid ana hada الkhabr qad wasalahu min الzuhri walaysa sharطa liriwaaya an taxlif lakin mubaalagaة axyaana axyaana صaxaabada laqad samicatu udunaaya waabsaratu caynaaya ana الnabiya qaala lii waushid الlah marka qaarkeed saxaabigu u leeyahay ma aha hadduusan saas dhihin in warkiisa la qaadanayni laakin marka qaarkeed hadal baa waxa weyaan kaaga duwan hadalada kale saa uhurti marka yxtafu bihi min alqara'in maa yajzimu anahu qad qaalahu sidqan wa nuطqan wa mihaalu maa yarjicu ilaa sifaati ruwaati wa aqwaalihim wa naxwiha isnaadu xadiidin allahuma acinnii alaa dikrika acinnii calaa shukrika wa dikrika wa xusni cibaadatika almusalsali biqowlihim lala xariiriyo loo talsaliyo ini uxibuka faqul xadiidka mucaadi bni jabal musanifka inuu sidiisa u sheegay fiicnaan lahayd siduusan wixii haddii lasoo اktisaariy waa macno beeli mucaad baa nabigu wuxuu ku yiri yaa mucaad inii uxibuka falaa tadacana dubura kuli salaatin an taqula allahuma eh, acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiidka oo maqsuudka ah waxa weyaan allahuma acinii calaa dikrika waxusnika washukrika waxusni cibaadatik lakin inii uxibuka hada wa khaarij can الriwaaya marka mucaad lama kana yuxadiثu liruwaad yaqul ya fulan inii uxibuka falaa tadacana dubura kuli salaati an taqula kaytki wالtaabici kana yaqul liman bacdahu inii uxibuka ida inii uxibuka hadihi qad nuqilat min man min النabiy calى anaha hiya lafظ musalsila ayb wa xadiiث التashbik bاlyad tashbik bاlyad wa xadiiث abi hurayra wuxuu ri nabigaan waxaa inta ii yimid bu ri yaa shabaka biyadi saasuu ii qabtay markaasuu in allaha khalaqa alarda ywma الsabt xadiidkii muslim iyo keyrkiisa ay wariyeen marka waxaa ka horeysa ficil ficilkaas oo ana الnabiy sal الlahu alayه wasalama shabaka biyadih saasoo labadiisa gacnood tashbiika abu hurayra labadiisa gacnood la isku soo qabtay al yihi in allaha khalaqa alarda ywma الsabti wakhalaqa kayta wa kayt abu hurayra ida kaana yuxadid bhada الxadiid liraawi kana yumsik biyadayh wayushabiku baynahuma wayaqul in allaha khalaqa alarda tashbik bilyadi sidaasaa lagala jeeda marka wa xadiiث اlcaddi fi lyadi iyo gacanta oo wax lagu tiriyo lafdigiisa hadda ma xasuusto waana isoo maray hadirtaan ka hor laakin waa soo fiirinaya narwiha wa turwa kahiira waa badan tahay buri waxyaalahaas oo kale wa khayruha ma kana fihi dalaalat calى اtiصaali الsamaaci wacadam tadliis tasalsulaadka waxaa uga fiican waxa tusinaya calى اtiصaali sanad وcdم تثليب يعني wixii ku تaslسl حdثnا حdثnا ama smعtu smعtu ma أخبrna أخبrna uga fiican ومن فضيلة التسلسل waxaa kamid اجتimاalhu inuu asiga kulansanayo o عlى مزيد الضبط من الrواaة عlى مزيد الضبط xفdin dheeraad ah min الrواaة rواadka kulma معناه يdل عalى ضبط الrاawي للرواayة maadaama ملaabaسaadkii oo riwaayada aan kamid ahen o xفdiyey فأn yحفظ الحdيث المqصود min baabi أولى وqل ma تسلم المسلسلaaت min ضعف مسلسلaaدka waxa weeyaan inay ka nabad gasho waa yar tahay وqل ma تسلم inay ka nabad gasho yaa yar المسلسلaaت min ضعف أعني waxaan ujeedaa buri في وصف التسلسل la في أصل الحdيث waxaa laga yaaba xadiidka صaxiix inuu yahay laakin sifadan tasalsulka ah inaysan aysan sii soconin waxaa kamid a layihahdo xadiidka haddaan soo dhaafnay nuzhat nadr alraaximuuna yarxamuhum الraxman sufyaan ibn cuyayna yaa wuxuu samayn jiray awal man yaأti ilayhi atilmiid yuxadiثu أwl xadiiث yatalaqahu الtilmid ma huwa الraaximuuna yarxamuhum الرaحman xadiiث cabd لlah بn cmr ma baعda سfyaan بn cuyayna haakada tasalsla laakin man fawqahu looma hayo tasalsulkaas inuu dhihi jiray shaykh zuhri shaykh ibn cuyayna inuu dhihi jiray awal ma uxadiثuka min axaadiiث anahu الraaximuuna yarxamu looma hayo dad oo ducaaf ah iyo dad kadaabiin ah yaa waxay dooneen in xadiidkaas ay ka dhigaan mutasalsil bilawaliya ila nabiy sal اllau alayه wasalam walidalika sakaawi wuxuu iri imaa inay been tahay ima wahmi in ay tahay mooye sufyaan ibn cuyayn lama dhaafi karo marka tasalsulaadka o dhan sidaas way badigeed wa aqwى tasalsulin ma tasalsala biqira'ati suurati saf xadiid cabdillahi bni salaam yaa wuxuu ri mara intan fariisan anagoo asxaabi rasuulilaahi ah yaa isweydiinay markaasaan waxaan iri laytana carafnaa afdal acmaal markaa nebiga arrintii soo ogaaday wajaa ilayhim waqara calayhim suurat saf sabaxa lilahi maa fi samaawaati ma fi lardi wahuwa alcaziizu lxakiim ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun ilaa aakhirihi suurada ilaa uu nabiga ka dhame dhammaantood fakaana cabdullaahi bnu salaam idaa araada an yuxaditha qaraca suura kaamila uma aladi yalihi uma aladi yqul aqwa mutasalsil huwa suurat qiraat suurat saf wa min almusalsali waxaa kamide eh, maa yanqaicu tasalsulhu tasalkusi wuxuu go-aya fii wasط isnaadihi wadalika naqsun fiihi waay tasalsulkiyaa ka baaba-ay wahwa kalmusalsali oo kale weeyaan biawali xadiidin samictuhu ayaa mithaal u ah calaa ma huwa saxiixu fi dalika xadiidkii kusoo arooray awalu xadiidin samictuhu xadiidkaas tasalsulkiisa sufyaan ibnu cuyeyn u ka bilowday ilaa man bacdahu laakin laysa min shuyuuki ibn cuyeyna man istakdama awal xadiiثin samictuhu kuma jiro marka xadiidka sidiisa o صaxiix lakin tasalsulkaas oo awla xadiiثin samictuhu ilaa ywmina hada dad baa jiro aan aga xataa madinati rasuul lahi sal alay wasalam nin sheekh oo joogi jiray xamaad اlansaari wagayruhu ida dahaba ilayhi tilmid qul ida slma alayh qul lahu laa tزid calayhi shaytani xata uxaditثka awal xadiiثin samictuhu fayuxadithum bihadihi طariqa fabaqiya tasalsul fi ma bacdu lakinahu intaha ilaa ibn cuyayna طيب النوع الرابع وثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه ناسخ الحديث ومنسوخه waa baab muhiim xataa kutub oo musalsalaat hadda laga qoran cabdilbaqi اlayubi miya iyo xataa maطbuuc ah sakhawi kitaab uu leeyahay culamada ma tarakuu baaban ila alafuu fihi mualafaat man araada hiya min laطaaئف اlisnaad le weyaan inuu qofki ogaado walifahmi اlmصطلح اlmawjud لأn hadihi amhila taxtaaj الرujuع ilى kutub الmusalsalaat xatى tajida likuli shayءi mihaaلا yanطabiq calayhi oo kale marka naasik اmansuk baabkana waxa weeyaan waa baab muhim jida walidalika الnask yuطlq calى macaani kaثيira min abraziha alizaala والnql izaalada waxaa ti lagu tilmaami jiray nasakat الshamsu dhila ala leeyahay way nasaktay macnaha waxa weeyaan way tirtirtay meeshii qora qoraxdiyaa timid hooskii waa ka baxay wayuطlq calى الnqli fataqul nasaktu اlkitaaba bmacnaa naqltu ma fihi ila ila kitaabi naqltu maa yushbihu kitaabkii ma aadan tirtirin wixii ku qornaad wax kasoo guurinay sidii wax ugu qoran yihin lakin naqlta maa yushbihu ma huwa maktub fi lkitaab ilaa kitaabika nasfiyaa la yihahdo tacriifkana musanifkaaba noo sheegi doono baabkan baab muhim jiddan awaay sida uu musanifka noo sheegi doono wa hada fanun muhimun mustascabun fani muhim a weyaan dadka murjiyo muhim haddaad aragti shay dadka murjiyo fahamtiis mustascabun la cuslaysto yani qofkii waxa weeyaan yastafkiruhu fi dukuuli fiih ruwina can الzuhri radia allahu canhu anahu qaala acya fuqahaaa bu dadka fuqahada waxaa noojiyey wa acjazahum waxaa cazi geliya tabar tiray an yacrifuu inay gartaan naasika xadiidi rasuul illahi min mansuukihi waxa weeyaan waxyaalaha daaliyu kamid yihiin bu wa kaana lishaafici radia allahu canhu fiihi yadun tuula wa saabiqat lula yani gacan dheer buu kulaha yadun tuula qofka markuu yani mutamakin fi shay la yihahdo waa isticaaro wa saabiqat yani min alasbaqiina ilayh sida kitaab اkhtilaaf اxadiid uu leeyahay imaam shaafici kitaab naasik mansuk leeyahay si kitaab ahaan uma laha laakin tanaawala qawaacidahu wa amhilatahu fi hanaaya kutubihi saasaa loo jeeda wasaabiqat اlأulى lakin laysa lأna الshaafiعي lahu kitaab ismhu naasik mansuq kama lahu kitaab اusul la waruwina can mحamed bn mslim bn wara axadu aئmaة الxadiiث ana axmed bna xambali qaala lahu waqad qadima min misr axmed ibni xambal ninkaas maxamed ibni wara wuxuu ku yihi markuu masr ka yimiday katabta kutub الshaafiعي faqala wuxuu uri la qaala wuxuu uri faradta waad gaabisay maa calimna اlmujmala min almufasiri aw min almufasari maa calimna اlmujmala min almufasiri walaa naasika maa calimna walaa naasika xadiidi rasuuli lahi sal la alay slam min mansuuqihi xatىa jaalasnaa الshaaficiya ma calimna اmujmla mankaran min اlmufasiri qur-aanka mujmal iyo mufasir bu ukala baxaa ama mufasir waa la dhihi karaa ism mafcuul midka macnihiisa uu cad yahay mufasir waa wاladii yubayinu macna fi gayrihina mufasir waay labadaba qur-aanka waa ku wada jiraa ayib walaa naasika xadiidi rasul lah min soo qaata jaalasna hada tawaadux min alimaam axmed waictiraaf biljamiili lishaafici bal qad qaala qablahu cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo markii muxadisiinta meelo badan ay warqa ku galeen dadka ahlulkalaamka marka loo fiiri ya imaam shaafici laga codsadaa layiri bal noo cadday usuul lxadiid marka cabdiraxmaan ibnu mahdi markuu kitaaba risaalat shaafici u akriyay hawr salaad aan dukado ma jirto ilaa imaam shaafici aan u duceey hada qabla imaami axmed wa bal shuyuuk imaami axmed cabdiraxmaan ibni mahdi yaa kamid a ah. hakada kaana haaulaai culamaa saas isku jeclaan iskuna amaanaya oo nin kastaba yudulu xataa yaxya bnu maciin kaana kaana sayi الra'y fi imaam shaafici oo xataa waxaa la ihaha takalama caleyh qaarna ay leeyihiin shaaficiyiinta muqalidiina waxay leeyihin maya si uma jeedin nin kale ujeed mahmaa yakun min amrin intuu maka yimid imaamu shaafici wa kaana sufyaan athawri wagayruhu yuxadithuuna biaxaadiid sufyaan ibni cuyeyna marka axmed ibn xambal wuxuu ahay haddii uu imaamu shaafici yimaado kaana yataxawal min xalaqati ibni cuyeyna ilaa xalaqati imaam shaafici marka yaxya ibnu macin kaana yunkir calى axmed waxaad ka tegeysaa war xadiid ibn cuyayna ninkaas adi acraabiga maad wax ka barani lian imaam shaafiعي kana yatakalam bilugati اlbaadiya markaasu wuxuu ri ninkan xadiidka ibn cuyayna hadduu idhaafo biculuwin ajidhu fi nuzuul buri asigoo hoose an helaa nin iiga wariye mawayna laakin cilmu hada rajul hadduu idhaafo meel aan ka helaya mala bur sidaasuu markaa u dabakaci jir ayb wuxuu ri wfi ma wfي man caanaahu min ahli xadiiثi man adkla fi ma laysa minhu likafaaءi macna الnaski wa sharطihi طabعا naskiga waxa weeyaan xatى fi baab اlcaqaa'id waa lagu soo qaata لأna hunaaka raafida qabaxahm الlah yufasiruuna الnaska kama qultu lakum saabiqa bilbada oo waxay leeyihin naskiga macnihiisa waxa weeyaan haؤulaa yusiiuna اladab dadaa waxay leeyihin saxaabada ay caynayaan waxbay sameyn ilaahay ba nabadgeli wa kum ka soke muu dhaafaya ilaahay waxay leeyihin waxa weeyaan naski haddaad aragtaan dahara lilahi maa khafiya caleyh shalay waxaan ilaahay umuuqan markaa istidraag uu sameeyo o saas u bedelay yani sheek caqligaas wa hada bixaddi dati kufrun sariix wa ilahi maa nansak min aayatin aw nunsiha na'ti bikayri minha aw miliha ibtilaa wa naskiga ibtilaa waay wma jacalna alqiblata alati kunta calayha ila linaclama man ytabicu rasuula mima yanqalibu calaa caqibayh wain kaanat lakabiiratan ila cala ladina hada allah lannahu ma sahlano in shalay meeshaan ujeesa lagu yihahdo biri la yihahdo qibladi waa la bedela haddana shalay waa wqdukan koonfur aad nin oo ka go-an tahay inuu amarka ilaahay raaca unbaa qaada karo dadka kale waxa weeyaan yaftatinoun ayb wa fii man caanaahu dadka ku dhibtooda waxaa kamid oo min ahli xadiid man adkala fii naskiga waxa geliyey dad naskiga geliya maa laysa minhu waxaan mansuuka ee naski ninkii ka tiri wa likhafaai macna naski naskiga macnihiisa yaa qarsoon wa shardihi markaasuu wuxuu ri wahuwa cibaaratun can rafci shaarici xukman minhu mutaqadiman bixukmin min mutaahir wahuwa nafyiga waxaa la yihahdaa cibaaratu can rafci shaarici shaarica oo macnaha kor yeelo xukman xukumkoo minhu min ashaarici xukumkoo mutaqadiman hormaray bixukmin oo ku kor yeelo minhu min ashaarici xukum oo muta-akirin dib maro yani xukum oo shaarica ka sugnaaday oo hore u sugnaaday oo mutaqadim ah mid kaleoo ka dambeeyo lagu bedelaa la yihahdaa saas weyaan marka rafcu ashaaric xukman hadii la yihi albaraءaة اlasliya ku bax baraaءaة اlasliya shaygaan hadda inta salaada nagula waajibin horteed waajib ma ahayn salaad sax awaamiraad ima salaad nagu waajibisay awaamirtaas xugumay rafcisay oo ahayd qofka inaan waxba laga rabin laakin xugumkaas shaaric ma ahayn oo ilaahay intuu yiriyey in aayad soo dejiye wax ladinkama rabo salaad in uu soo dejiye kadib salaadaa laydinka rabaa nama dhihi bara alasliya la yihah marka bara alasliya xukm sharci ma ah bara alasliya waxa weyaan qofkii dimadiisa inay bari tahay marka awaamirta takaaliifta sharciga markii bilaabanaysay bara-adii asligeeday rafcisay lakin almarfuuc laysa xukma min ashaarici inamaa huwa bimuqtadaa ah, asli eh, alinsaan marka rafcu shaarci xukman mutaqadiman kaasaa ku baxay bixukmin mutaakirin minhu markii la yihi dala dalika al laa naska ila b bidaliili sharciy qowl dadeed wax ma nasqi karaa ijmaac wax ma nasqi karo saxaaba wax ma nasqi karaan aladi yansak huwa waxa weyaan khiaab min ashaarici sawaan kaana min allahi aw min rasuulih markaasuu yihi fa hada xadun weeyaan وقع lanaa noo dhacay saalimun ka nabadgelsan mictiraadaatin wara wuri waradat calaa gayrihi marka tacriifkan wuxuu kuleeyahay waa tacriifka yashmal jamiica anwaaci nas fahada xadun weyaan waqaca lanaa anaga noo dhacay xadkoo saalimun nabadgelsan mictiraadaatin ictiraadaadkoo waradat calaa gayrihi kusoo aroortay dadka kale waxay ku tacriifiyeen ma min ictiraad ma min tacriifin ilaa waqad urida laakiin midkaan mala buu yiri hadda fiiriyaa midkaan mala uu yiri markuu leeyahay rafcu shaarici xukman minhu mutaqadiman hadda tasawaru xukman minhu mutaqadiman o haddii naskigi uu yahay nasku lafdi اlaaya wa ibqaau xukmiha hal yanطabiq ala hada tacriif shufuu antum fakiruu akar aayad baa la rafciyey faltakun rajmiga aayaddii kusoo degtay oo cumar bn khaaab u yihi aayadda rajmi way soo degtay waan xifdini wawacaynaaha warajama rasul rajamna bacdahu alaan alrajm almarfuuc huwa alxukm wala lafd إذا الآن مصنف يدعي أن تعريفه هذا سالم من إيش من الاعتراضات هل هذا اعتراض أم لا نعم هنا تري هذا رفع الحكم المتقدم أو لفظه إنك saasay noqonaysaa lannahu min anasqi waxaa kamid maa nuska lafduhu baqiya xukmuhu sax la la ayb uma ina naasika alxadiidi wa mansuukahu yanqasimu aqsaama markuu xukumki kuu soo sheegay dabcan yani qofkii waa inuu ogaadaa ma alhadafu min annask asbaab badan u leeyahay ilaahay wuxuu ka leeyahay xikam badan min beyniha atadaruj bitashriic yaa kamid ah sidii oo sidii khamradoo kale ay soo martay dad ilaahay qur-aanka wuxuu usoo dejiyey khamradii sidii shaahigaan u cabayn u cabay hal maalin haddii la dhihi lahay wixii khamra ay waa muxaram way ku adkaalahayd qaar badan ay dhali kartay xataa qaar in islaamka ayba ay diidaan laakin waa lala tadarujay markii hore waxaa lii khamrada waxaa weeyaan min thamaraati nakhili walanaabi itakiduna minhu sakaran warisqan xasana talmiix waay haddana waxaa layihi qul fiihimaa ifmu kabiir wamanaaficu linnaasi soo dhaweyn waay markaas laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu awqaat badan haddana laga reeba siate tacawad alinsaan uma bacda dalika min tilqaa'i anfusihim kanuu muhayiin liqabuuli hada alxukmi faqiila lahum inama alkhamru wاlmaysir wاlansaab wاlazlaam rijsu min camali shaytan tadarijkaasaa kamid min bayna alibtila wاlاktibaar sida hadda aayadda aan soo ogna wma jacalna alqiblata alati kunta calayha ibtilaa in bayt lmaqdis qibla u ahaayo oo haddana kacbada loo soo celiyo waa ibtilaa waay qofkii inuu ilaahay amarkiisa meeshu ujeediyo u raaco taxqiiq lcubuudiya ku sugan min alxikam takfiir lajri yaa kamid eh waxa weeyaan marna takfiif waay waaba macruuf masalan soonka oo kale kasoo qaado markii oo habeenkii la hurda ama haddii cishaha la dukado kadib wax kale lama cuni karin ala min daka alwaqti ilaa gadan ay qoraxda ka dhacdo ilahay markaas u kulu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr takfiif waa lagaa fududay waxaa kamid eh, muslimiinta markii hore waxaa layihi nin kasta waa inuu toban nin u dhigmaa dagaal markii la galo hadday boqol yihiin anagoo toban in la dagaalano haddaan jabno ama aan cararno ilahay inuu noo ciqaabay alana ali ah, ah, maxay ahayd aywa ana fiikum dacfan fain yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibuu miatayn ah, la taas ma aha ayadi kale ma alana kafafa allahu ankm wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibuu miatayn marka maxay noqotay qofkii laba qof ha u dhigmarin awalna maxay ahayd toban mar takfiif weeyaan laakin marna waxay imaaneysaa min alakaf ila alaqal xikmada ku jirta waa maxay takfiru ljri takfiru ljri waxaa kamida ah soonka naftigiisa kana alinsaanu mukhayaran bayna an yasuuma wa bayna an yucima labadaas khiyaar ulaha ir soonka fi naaxiyana mukafaf u ahay min naaxiyana muhaqal ka ahay marka ninkii awal mukayar ah hadii la yihi faman shahida minkum shahra falyasumhu khiyaarkii kalea laga tuuri takfiif maas tahiil wa tahiil wa wahaakada marka anwaacdo dhan waa la helaya ayb markaasuu ri yanqasimu aqsaama faminha aqsaamtiisa waxaa kamid maa yucrafu bitasriixi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam bihi binas ou nabiga caday ka xadiidi burayda aladi akrajahu muslim fi صaxiixi ana rasuula اllahi sal اla alيه wasalam qaala kuntu nahaytukum can ziyaarati اlquburi fazuuruuha fi ashbahin lidalika iyo midaasi wixii lamid ah xadiidkan naas iyo mansuuqa ku jira kuntu nahaytukum markuu yihi waxaa noo sheegay ana hunaaka xadiiثa kaana mawjuuda can الnabiy nahaa can ziyaarati ish alqubur fazuuruuhaadina waa naasika xadiidkii horean idin sheegay oo aan idinka reebay qubuurta inaad ziyaarataan waa nas waa la nasakay ee hadda ziyaarta weeyaan marka xadiidkii waa waa صariix fi ana hunaaka naasikan wa hunaaka mansuuka sababta nahyigaasna waxay ahayd bal dadka kaanuu qariibi cahdi bilishraaq walkufr qubuur iyo wax la caabuday iyo sanam iyo timir ay aqooni jireen sidii xasman limaadati shirkiya marka hore loo wada diiday kulligoo xataa idaa salimat caqiidatuhum min alkhuraafaat wawaqara aliimaanu fii quluubihim ubiixa lahum maa yuxaqiqu maslaxa wa huwa aliticaab fa inaha tudakirukum zuuru lqubuura fa wacalliquu maxaan ku ihahdaa atamaa'im wاnuduur ma ah cilada nabigu waa xasriya fainaha tudakirukum alaakhira man man zaara alqubura ligayri hada اlhadaf faqad dala dalaala mubiina qabri lagu kor ooyo oo ilaahay si wax looga baryaa looga baryo haddee qofkaas waa nin risaalo gaarin un baa la dhihi karaa wa minhaa waxaa kamid aqsaamti maa yucrafu biqowli الصaxaabi kama rawaahu tirmidi wغayru can ubay bni kacbin anahu qaala kana almaau min almaai ruksata fi awli islaami uma nuhiya canha kana almaau min almaai ruksatan fi awli islaam uma nuhiya canha awalkii hore waxay ahayd ninka hadduu xaaskiisa jimaaco qabayshku ma waajibi jirin ilaa in biyo asiga ka yimaadeen maniga ka yimaado marka manigaas ka yimaado wuxuu waajibinaa biyo in lagu qabaysta kaana almaau min almaa yani الاktisaaل bالmاء yaجib إda أنزل الmاء الmنية saas waadح wala la kana الmاء min الmاء biyahan aad ku qabaysanaysid waxaa keeni kara biyo inay kaa yimaadaan kana الmاء min الmاء ثuma nuhiya canha kayf waxaa li kul man أdkla xashafth في farji زawjatihi fainahu yaجib عalayhi الغsل sawاء أنزل أو lam yunzil saas weyaan إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جهدها فقد وجب في رواية عند مسلم أنزل أو لم ينزل marka مجرد الجماع يوجب ايش الغسل طيب هذا waxa weyaan qول أبي بن كعب وكما أخرجه النسائي من جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار waxa wy kaana aakhiru lamrayni isimka waa laga dhigi karaa laakin maadaama ay ay tahay shay daraf u dhow tarkoodaas in isimka laga dhigaa kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi waxaa ugu dambeeyey tarku lwudu weysadii in laga tago mimaa masat naaru laga weysa qaato fi ashbaahi lidalik markii hore waxay ahayd wax la keliya ninkii cuno weysaa ku waajibi jirta markii dambo waxaa xaaladii nabiga ugu dambeysaa l wixii la kariyay ninkii cuno inaysan wey in laga weysa qaadanin oo haddii hadda shaah aad cabtid bariis aad cuntay wax dhan aad cuntay liannahu naaray soo marin waa laga weysa qaadan jiray nabiga alayh الsalaatu salaam fi aakhiri amrihi taraka atawadu mima masat الnaar dad baa waxay ku keenayaan walaxmu libili marka daliil waxay u tahay inaan laga weyse qaadanayn liannahu aydan masakinah la xadiid laxmi libil walwuduui minhu daliil khaas awa inay arrinta naar ku tacalluqeen waxaa kugu daliil eh laba laxmiyaa laysla sheegay labadooda naaray soo wada galayaan laxmi lghanam iyo laxmi libil aa nabiga la weydiiyey ayagoon labadoodiiba lasoo wada karinayo yuu nebiga yihi midkaana halaga weyse qaata midkii raba midda ama weyse qaata ama iska dhaaf marka haddii mas'alata mas'alat almuruur wanaar wa tarki ay ahaan lahayd labadooda kale ma farqi lahayd annuqta athaaniya ana alxukma alwuduu mucalaqu biakli laxmi libil sawaءn kaana matbuuqan aw gayra matbuuqin dad badanaa laga yaabo kayfa kayfa yu'kal laxmu laysa bimatbuuq fi naas yaakulu laxman ayra mayra matbuuq sax wala la marka xukumka murtabit bilaxmi libil wa xadiid saxiix ah oo aan looga helin walidalika waxaad kugu daliil tahay inay min min min muujibaati lwudu inay kamid yahay aima kibaar oo shaaficiyada ah markay arkeen yaa madhabkooda intii kasoo tageena yihahdeen laxmi libil in laga weyse qaato yaa haboon xataa imaam nawowi lama jaa calى hada alxadiid اlmajmuuc qaala hada الxadiiث min xayثu daliil aqwى bayhaqi wuxuu ri yajib الwuضوء min laxm اlibil marka waxaad arkeysaa inaysan tamasuk bimadhab mucayan muqaabil radd الnusuus laysa صaxiix ومنها mا cرفa بالتاaريخ yaa kamid kaxadيiثi شhdاd بن أوس وغyr أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qaala inuu yihi أfطر الxاaجم والمحجوم أfطر الxاaجم ninkii toobay iyo والمحجوب ninkii la toobay waa anfureen buuri marka aftar alxaaji ibn waxay tusinaysaa ninka soo sooman hadduu istoobo dhiig iska bixiyo xijaama macruuf waay wax lawada yaqaano waa waana nabiga wuxuu ri ashifaau fi halaathatin wuxuu ka tiriyay saddexdoodii alxijaama dhiigga oo mutacafinka jirka in laga bixiyo waa fiican tahay ninkii kari karo caafimaaduu ka hela fahmow ka helaa wax badan dadkaan hadda aaday u isticmaalaan ayb iyo xadiid ibn cabaas an الnabiy sal الlaه alيه wasalam اxtajama wahuwa saa'im اxtajama wahuwa saa'im nabiga waa istoobay asoo sooman bimacnaa wabaqiya wastamara fi sawmihi marka waxaa isdiidayo inuu nebiga xukumo aftar alxaajim walmaxjuum xadiidkaas xataa mutawaatir waa dad ay yihahdeen xadiidkan kalena fi صaxiix الbukhaarي marka labadoodisa laisku keenaya markaasuu waa kana bayana shaafiعي wuxuu caday ana الثaaniya midka labaad naasikh lilأwli min xayثu inahu ru'ya waxaa la wariyey fi xadaث shadaad fi xadiiثi shadaad anahu salى الlahu عalيه wasalam anahu shani kana maca الnabiy sal الlaه عليه wasalam anahu shadaadki kana maca الnabiy zamaan الfatح fara'aa nabiga rajula u arkay yaxtajimu fi shahri ramadaan faqaala afdal alxaajim walmaxjuum shadaad ibn aws wuri nabigaan la socday zamaani fatxi maka sanadkii sideedaad wa anoo nabiga la socdo wuxuu arkay buuri nabiga nin sooman oo oo toobanaya markaasuu yuri afdal alxaajim walmaxjuum marka waxay tusinaysay ana alxijaamata tubطil الsawm wruwiya fi xadiiث بn cabaas an الnabiy sal اله alيه wasalam اxtajama wahwa mxrimu saa'im nabiga asoo mxrim ah fabana bidalika ana اlأwla kana zamn اlfatxi fi sanati ثamaanin wthani fi xajaة الwadaac fi sanata fi sanati cashrin waxaa leeyahay lam yasxab ibn cabaas الnabiy mxrima ila fi xajaة الwadaac iطlaaq لأna bna cabaas inama saxiba الnabiy sal اله alيه wasalam bacda fatxi maka labadaa sano cumrigiisa kala joogi marka nebigoo muxrim ah oona saaim ah waxa weeyaan waxaa laysku hayaa baa la layihi lafdigan ixtajama wahuwa muxrimu saaim bukhaari kuma qorno ixtajama wahuwa saaimun ah ku qoran liannahu nebiga waxaa la ogyahay xajat lwadaac marka uu soo baxay wa addaa فريضة الحج لم يكن صائما حتى يكون هذا دليل على تأخر عن عن الأول لأنه markuu soo baxay نبiga ma soomi marka waxaa صح احتجم وهو ايش صائم iبن عabاس marka waxaa la tasawuri karaa soomka nebiga oo waajibka ou soonaan kara waxa weeyaan sanadka kow iyo tobanaad iyo laba iyo tobanaadki marka mتأخir saasaa looga ayb wa minha maa yucrafu bilijmaaci ka xadiidi qatli shaaribi اlkhamri fi lmarati araabica fa inahu mansuukun weeyaan wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu ri shaaribka hadduu khamro cabo oo la yimaado fajliduuh uma idaa caada fi lmara ahaaniya fajliduuh uma idaa caada fi lmara ahan fajliduuh faidaa caada fi lmara ahan faqtiluuh xadiid maxamed iyo sunanta lagu wari baa saas kusoo arooray marka waxaanu ognahaa la yihi xadiidkaas أجمعت الأمة على أن شارب الخمر مهما كثر شربه للخمر مرات عديدة أنه لا يقتل هذا إجماع هذا الإجماع دل إيش على نسخ قتل الشارب لكن هل الإجماع هو الذي نسخ أم أن هناك دليلا دله الإجماع عليه هو الذي دل على نسخ labadaas qowl ku sheegi doona fainahu mansuuq curifa naskuhu waa la gartay biinciqaadi اlijmaaci calaa tarki اlcamali bihi calaa tarki اlcamali bihi in lagu camal falo iyo in laga tagay ummadda ku ijmaacda buuri musanifku markaasu yuri walijmaacu laa yansaku walaa yunsak laa yansaku asiga wax ma nasako liannahu aslan ijmaaca waxaa la helay bacda wafaati الnabiy sal اla alيه wasalam nabiga nas ou ka tagay ummadiisa u jiheeyey kadib ummadda intay ku ijmaacda nabiga hadalkiisa aan diidno ma ma dhici kariso ummadda kulaha matluuba biitibaacihi sala allahu alayh wasalam marka maa bacda nabiy wax yimideen wax ma nasaki karaa walaa yunsaqu ijmac haduu mar hadii u dhaca haddana an tajtamica alummatu calaa khilaafihi fayakunu lijmac alawal mansuuq ayda laa yucqal walakin yadulu calaa wujuudi naasikin naasik inuu tusiyo waaa galimada horta ijmaaca sax ma tahay oo ninka shaarib khamrka ma la dilaayo miya ijmac malwiya hortaasaa ka weyn waxaa la yihi ijmaac looma hayo cabdullaahi bni camr bni caas wuxuu ri haddaad iila timaadaan nin shaarib اlkhamra fi lmara athaaniya raabica alaya lakum calaya an aqtulahu buuri cabdullaahi bni camr bni caas waa ka sugnaada hadalkaas wa huwa madhab daahiriya oo dhahayaan waa la dilay marka ijmaac ma jira mase ma jir waxaa ka fiicnay baa la yihi in lagu mithaaliyo jald almarjuum ninka haduu asoo muxsan u zinaysto naqtulhu sax wala la hal yur awala hal yujlad uma yurjam am yurjam bas alqowl sawaab nabiga xadiidkii hore صaxiixa muslim aلthayibu bthayibi jaldu miatin wاrajmu buri hadduu thayib yahay waxa zinada galay jaldu miatin iyo rajmi halaysugu daro xadiidkaas waa qowl lama jaءa maaciz واctarafa bالzina lam yunqل canhu salى الlahu عalيه wasalam anahu jaladahu bal rajama fatarku اljaldi fi xadiidi maaciz الmutaأkhir daliil calى rafci ish rafci alaa rafci ljaldi saasaa ka fiicnaan lahayd in loo daliishtaa l oo marka waxaa weya ijmaac ijmaacaasna dala calayhi o calaa nasin oo xadiidkan oo maaliga ayaa tusiyay ayib aan sii wadna midkaa intii laga gaarayo baabu النوع الخامس وثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاadيث ومتونha waa iska sahlan yahay midkaan waa iska dulmarina kali a ayb musaxaf iyo muxaraf waataan soo dhaafna musaxaf waxaa nidi ma idaa guyirat ilkalima min xaysu naqd dhibacyaalkooda hadday isbedesho oo wixii jiim ahay ha u bedesha waxaa la yihi tasxiif waay liannaka akadta min alqiraa'a fi suxuf lam ta'kud ilcilma min afwaahi ahli lcilm haddii ay shakliga tahayne oo kelimada shaqalkeedii aada bedeshay oo mathalan canaan oo kale cinaan aad u akris sagaar oo kale sigaar sidaan aan hore u nariyey oo kalena taxriif baa lidaa haddaad kelimadi ahdin kelimo kale ku bedishina tabdiil takyiir weeyaan marka tabdiil iyo takyiir loogama hadlo badana liannahu kelimo dhan meesha lagama lagama qaadi karo lakin akthar maa yaati huna atasxiif wa ataxriif ayib markaasuu musanifku wuxuu iri hada fanun jaliilun weeyaan inamaa yanhadu biacdaa'ihi alxizaaqu min alxufaad inamaa yanhadu waxaa la kici karo biacdaa'ihi culeysyaalkiisa alxidaaqu dadka oo macnaha fahmiga badanne oo min alxufaad kamid ah yani qofka wax culus markuu haayo masalan ratib oo kale markii la raro oo la istaajinayo fi hadihi alxaala yaa lidaha intahada aljamal marka waa in keligiis iska taaga lama yihahdo intaad wax culays markaad qaadaysa yaa laga cabira acbaani cib cib waxaa wey hiqal waadix jiddan wdaara qudniyu minhm lأnnahu jamaca bayna alxadaaqati wاlxifd walow fii tasniif mufiid kitaab uu ka alifay yaa jir horeyaan usoo baray waruwina can abi cabd axmed bni xambal radi allahu canhu anahu qaala waman waman yucaraa min alkhaطa'i watasxiif waman yucaraa yaa laga dhartirayaa min alkhaطa'i watas macnaa yaa ka marnaanay oo kalawa macnaha taas waxay daliil u tahay taqdiima cudrin maadaama aan khata cid ka marnaanayna ay jirin haddii nin imaam ah ama qof shaksi aw ah khata-a tasxiifka ku dhaco laa tucayirhu bih ila ida kahura minhu wahada yadul calى tasaahul aw anahu tacaaطى cilma laysa fiihi mutaأhila intaas weyaan lakin an yaslama الإnsaan min التصxiif hada yakaad yakun mustaxiila famithaalu التصxiifi fi اlisnaadi xadiiثu shucbata can اlcawaam بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان قال قال رsuل الlه صلى الله عليه وسلم لتؤdن الحقوق إلى أهلها fiiri marka xadiidka alcawaam ibn muraajim alxadiid saxafa fiihi yaxya ibn maciin faqaala ibnu musaaxim bizaay walxaay musaaxim muraajim meeshii laga rabo isdhaafsii dhibacdi yaxya ibnu maciin laa yuqadam caleyh axad fi lxadiidi maca dalika akhtaa fi ismi hada rajul farudda calayh wainamaa huwa ibnu muraajim biraa'i lmuhmala muraa waljim muraajim in la yihahdo marka yaxya bnu maciin haduuba uu sidaas u sameeyey famaa baaluka bigayrihi wa minhuma ruwina can axmed bni xambali qaala xadathana moxamed bnu jacfar qaala xadathana shucbat can malik bni curfuta can cabdi khayri can cabdi khayri can caaishata ana rasuula اllahi sal اllahu alيه wasalam nahaa can اdabai wal can اdabai wاlmuzafati aduba an dubai wlmuzafa duba waa waa bocorkaas wlmuzafati muzafat muqayar afar lafdi waay wlxintam afartaasa xadiid ka soo aroortay nebigu wuxuu ka reebay dadka inay casiiraadka ku shubtaan xintam iyo dubaa iyo muzafat muqayar muzafat iyo muqayar waxaa ah oo oo wa korkooda wax lagu dharoobay la yihahda ama laami iyo wixii lamid oo kale aa dusha laga saaray waxay sameyneysaa weelashaas waxaa looga nahiyey waxaa lagu dhex shubay isla marka ciyoonay wax ka bedeleysaa casiirnimada intay ka baxaan iyo waxay isu bedelayaan maada mukadira sideedaba khamrada maxaa laga sameeya asa casaair min shaciir wa min cinab nabiga alayh salaam xadiidkii saxiix ah khamrada cinab iyo tamraa laga samayn jiri madino tamartaan haddii inta wax lagu sameeyo meel lagu dhex rido ayaan laga tago waxaa weyaan khamre isu bedeleysaa tatagayar casiirkeeda ama cinabkeeda wixii lamid marka waxyaalaha wax lagu ridin jiray ahayn qaala axmed saxafa shucbatu fiihi fainamaa huwa khaalid bnu calqama meeshii khaalid ibnu calqama la rabay oo malik ibnu curfata u bedelay waqad rawaahu zaa'idat bnu qudaama wagayruhu calaa maa qaalahu axmed yani riwaayadii sidaas weyaan laakin raawi waa lasku wixii isku dhexyaa wabalaganaa can daara qudni ana bna jariir طabri qaala fi man rawaa can rasuuli اllahi sal اlه alيه wasalama min bani sulaym wa minhm cutbat bnu albadr qaalahu bilbaai wاdali badr almucjama wa rawaa lahu xadiiثa وإنما هو بن الندر بالنون والdاl غyر المعجمة ندr waxyaalo oo aan laga baxsanayn ay kamid tahay لأnn magac weeyaan اعrاab keeni mayso qiyaas keeni maayo تصريif keeni maayo waa inaad aada hubsataa oo أكثar min waaxid aad tira ninkaa magaciisa sidaas maa loogu dhawaaqa ina tiraa mooye lagama nabadgalayo ومثاaل التصحيiف في المkن waxaa kamid eh, ma rawaahu bnu lahicata can kitaabi muusa ibni cuqba ilayhi biisnaadihi cuqbat muusa bni cuqba a kitaab u soo qoray waxaa loo soo qora ibnu lahiica biisnaadihi ugu soo qoray can zayd bni thaabiti ana rasuul lahi sal lla alay wasalam ixtajama fi lmasjidi saasuu iri ibnu lahiica nabiga yaa isku toobay masjidka ixtajama wa inamaa huwa biraa-i ixtajara fi lmasjidi ixtajara bimacnaa itakada xujrata yani qol buu nabiga ka samaystay waan sax weya nabiga masaajidka meeshiisa qeybkiisa dambe oo qol yar ka dhisan jiray suu hadhow daahi u samaysta markaasuu maalintana maasoo jifa jiray habeenkina wuu cibaadeysan jiray marka waa qaymo yaroo masaajidka dhexdiisa laga samaysto oo marka macnaheedu ixtajara sala allahu alayh wasalam fi lmasjidi bikusin wa xasiirin nabiga ka samaystay yusalii fiiha husin waxaa weeyaan waa laamanka qasabka ah waxyaalaha oo khaymaadka laga sameeyay kamid taha ama jariidi naxli oo kale yaa khaymada laga sameynaa ama qasabkii geesaskiisi waxaan gogo-an ama timirta laamankeeda oo kale jariidi naxli waxaasi wixii lamid ah xasiir waa dirin asalkeeda waxa dirinta laga sameeyo oo cawda aan ihaahdo oo kale yaa ayaa waxyaalaha deg dega lagu samaysta marka اxtajara xujratan nabiga xujra yo wareegeystay yusalii fiiha faصaxafahu ibn lahiica wa likownihi akadahu min kitaabin uu ka qaati bgayri samaacin dakara dalika muslimu fi kitaabi tamyiizi lahu yani sababta ibnu lahiica keentay inuu gafo kitaab loo soo diray oo loo soo qoray u akriyay marka اxtajamadi u اxtajara اxtajaradi u اxtajama u akriyay وبلغنا عن الدار قطني في حديث أبي سفيان عن جابر قال رمى أبي ywma اlaxzaabi calى ukxulihi fakawaahu rasuul الlahi sal اlه alيه wasalam ramaa ubayun ywma اlaxzaabi calى ukxulihi saas waa xadiidka asalkiisa rumiya rumiya yamaa idinku qoran rumiya ubayun yowma alaxzaabi calaa awkali mumkin saasay sax ku tahay rumiya rumiya ubayun baa lasoo toogtay yowma alaxzaabi calaa agxulihi fakariha fakawaahu rasuulu llahi sala alla alayh wasalam macnaha jilibka ama rukbada agteeda loogaga dhuftay markan dhiigga in laga celiya awgeed yaa meeshii la gubay saas ina gundaran maxamed ibni jacfar qaala fiihi wuxuu abi wainamaa huwa ubayun wa huwa ubay bnu kacbin fiiri hadii hadda xadiidka fi xadiidi abi sufyaan can jaabirin qaala rumiya abi haddiu yihahdo yowma alaxzaab cabdullaahi bn jaabir waalidkiisa wuxuu dhintay yowma ish uxud yowma alaxzaabna sana saadisa min alhijra caqligaaba diidaya inuu jaabir yihahdo aabahay baa lasoo toogtay غزوة الأحداab naحnu naclam bالتawaatur ana abaahu ish qad istuhshida fii uxud waata yiri maanta wiilkiisa yar u dardaarmo uri maanta waxaan umalaynaa inuu noqon doono kan ugu horeeya meesha ku dhinto cabdullahi bn xaraam ala yihahda marka haddii saas ay noqoto gabdhahaasaan ku dardaarma dayn badanna waa laigu leeya iga bixi buuri waa qise lawada yaqaano macruuf sidiisi ay sheegay noqotay oo awal shahiidin fii gazwati uxud buu ahaa ayb wa fii xadiidi anasin uma yukraju min annaari man qaala laa ilaha ila allah wa kana fi qalbihi min alkhayri maa yazinu dara xadiid anas waxaa ku suganaa markii dadka la xisaabo la isaabo la xisaabo waxaa ku jira uma yukraju min annaari man qaala laa ilaha ila allah dad naarna galo laakin laa ilaha illa lagu soo saaro wa kana fi qalbihi min alkhayri maa yazinu darata dara waxaa la yidhaha asqar almar-iyaat markay tafsiirinayaan shucaaca markii subixii qoraxda inta kaaga soo dhacda diriishada oo kale waxyaalahaas yaryar oo kale lianna waxay arkayaan wax ugu yaro hadda dara waaba la isticmaala waxyaalaha ugu yaryar ayb qaala fi shucba waxau iri zura ri zura bdami wtakwiif watakfiif zura duur haddii liraa galeeyay noqonaysa marka macnaheeda xadiidkii ulajeedadii hadhumayso xadiidka waxa ugu yar ninkii khayr laga helo waxa ugu yar a laga hadlaya marka duurada waxa naqaano inta naqaano waxyaalo badan oo ka yaraaba jirtaba marka taasaa tusinaysa in laysa maqsuud fi lxadiid inay tahay ayib wanusiba fihi ila tasxiif inuu wixii isbedel sameey baa laga yaa yaa lagu yaa lagu nisbeeyey xadiidkan oo kale waxaa laleeyahay waxay daliil u tahay taariku salaad inuusan gaal ahayn dadaa u daliishta bilwaji dalaala xadiid kaleo man qaala man kaana fii qalbihi laa ilaaha ila allah anaarta laga soo saara qaar kalena waxaa layihi mithqaala dara ninkii laga helo nin salaadu ka jira oo khayr sameynaya wax badanaba laga heli maahayno marka xadiid dhehaysa man qaala laa ilah wax kale inuusan sameynay daliil u tahay min aladila alatii istadala biha man qaala imaam shaafici keyrkiisa ay kamid yihiin ayib wa fi xadiidi abi darin tuciinu saanica xadiidkaas ninka saanica yani nin oo hawl badan ayaad u kaalmeyneysaa waxa weeyaan ninka hadii uu mathalan alaab iyo maacuun raranayaa nin xirfale oo kale weeyaan alaab samaystay yani waa nin waa nin isaga isku filan wa maca dalika wa muxtaaj ilى musaacada saas w qaala fi hishaam bnu curwa bidaad اmucjama wa huwa taصxiif waay oo wuxuu ri daayac waa nin iska miskiin oo caqli aan lahayn ay noqonay macnaha intaas magaca soo degdegayso oo nebiga markuu yihi haddii wax kale aada waysid ood sadaqaysatid tuciinu saanica marka waaa laga xadiidkaas waxaa laga fahmay haddiiba ninkii xoolo lahay oo alaab raranay loo kaalmayn oo daabadi loo saaray ninka adcafna min baabi owlaay bubaba iska imaanaysa laakiin in la yidhaahdo tuciinu daayica oo loola jeeda ninka miskiinka oho waxba qabsan kara mucawaqa ama gacman la ma laga tusinayo marka ninka ka sareeya in loo kaalmay xadiidka tusin maayo lakin almacna athani huwa ashmal qaala fi hishaam bn curwa bdaayic wالsawaabu ma rawaahu الzuhri aلsaanic bsaad muhmala did اlأkraq ninka caqliga aan la-ayn oo cagsigiisa allahu aclam salى اllahu وslm alى nabiyina mxamedi waalihi وصaxbihi aجmaعin